الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koobiyo kontonaad ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu kusoo jiray axaadiidtii ku saabsanayd bilowgii waxyiga iyo qaabkii nabiga loogu bilaabay waxyiga iyo diinka iyo qisadii dheerayd ee umuna khadiija radi allahu tacaala canha iyo waraqa bnowfal radi allahu canhu iyo nabiga dhex marta ee ku saabsanayd inay iswaraystaan wuxuu nabigu la kulmayna uu u sheego odayga waayeelka ahaartaasuu imaamku soo waday marka waxaynu ku joogsanaan filayaa waxadaanii abu aahir soo sidaa maahayn waxadaanii abu aahir abu aahir magacii baad أخبرنا بن وهب بن عبد الله قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال قال ابن شهاب وxuu أخبرني بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن جابر بن عبد الله الأنساري رضي الله تعالى وكان جابر wuxuu ahaa min أصحاabi رasuuل اللah أصxaabti نبi محamed buu ahaa meeshan xoogo way yar yar qaniineen wadaaduhu qolyaa waxay leeyihiin say ku dhici kartaa in la yidhaahdo ragga wax warinhaya waa abu slm bn cabdiraxmaan oo min kibaari taabiciina waa eh, ibnu shihaab oo taabici ah marka wa kaana jaabir min asxaabi rasuulilahi maxay ta say ku dhici karta nin hadda soo islaamay ama dhallinyaro hadda faniga bilaabaya ayaa loo sheegi karaabay dhaheen jaabir ibnu saxaabi ah laakiin nimankan nimankii loo sheegi lahaa jaabir ibnu saxaabi ah ma ah qole waxay dhahdeen waxaa dhici karta ila nin walba isagoo caalima ma dhalanin ardaynabuu soo bilaabay markuu u horeysay alabka xadiidka iyo saxaabo kala barshadeeda ahayd inuu yahaa laga yaabaa oy xilligaa xadiidka qaateen marka waxaana ka mida min ammaanati almuxadisiin sidii aad xadiidka ku qaateen waxba aadan ka bedelin maalinka u horeysay marka abu salama uu u sheegay ibnu shihaab jaabir xadiid ooga tabiyey iyo wuxuu ku yidhi ibnu shihaabow la soco jaabir waa min asxaabi rasuulilah zuhri marka sidii buu ku wariya ka bedeli maayo bacdama kabira washaakha wasaara imaam min aimmat اlmuslimiin wuxuu ku warinhaya wakaana jaabir min asxaabi rasuulilah lanna waa siduu ku qaatay ixtimaalka culamaa mara culumadu waxay leeyihin muslim baaba iskale warkan xaggaaba ha aadina muslim baa iskale wuxuu rabaa inuu ku yidhaa meesha ka saaro amuu mursal iyo xadiidku waa muhiim jiddan taas dambaanay la saxan aniga taqriiban xadii qisadan waraqa ibn nawfal iyo suubanaha dhex martay jaabir ma soo gaadhin jaabir waa ansaari waad ogtihiin qisadan waxay dhacday fii bidaayati xilliga nabiga nabi laga dhigo u horreysay dhacday marka waxaa dhici karta marka inaad tiraahdo waa mursal min maraasil jaabir wuxuu warinhayaa qiso uusan soo gaadhin bimacnaa xilligay dhacaysay uusan joogin marka wuxuu ku rabaa inuu kuda muslim jaabir waa saxaabi wuxuuna xadiidka ka qaatay nabiga calayhi الsalaaة wasalaam min maraasil saxaabana ma qisadu waa horay dhacday oo uusan joogin hase ahaatee axadkay ku dhacday qabsatay oo suubanaha ayaa jooga oo u warramay saxaabiga macnahaas marka ayaa ila saxan waana min baab dafci iihaami اlirsaal wa taxqiiq اlitisaal in irsaalka meesha laga saaro la xaqiijiyo xadiidku inuu mutasil yahay macnahaasuu muslim u keenay macnahaasa ila saxan bacd اlmuxaqiqiin ay mareen dafcu iihaami اlirsaal wa taxqiiqi alitisaali fi اlxadiid wa kaana min asxaabi rasul lah sal lay slam kaana waxaa jaabir yuxadiu kii xadiidka sheego u tabiya ardadiisa taabiciinta qaala wuxuu ihi jaabir qaala rasul la sl sm wahuwa nabigu damiirka wahuwa nabigaad celinaysa wahuwa yuxadiu nabigoo ka tabinaya ka sheekaynaya can fatrat اlwaxyi waxyiga kala gu'iisii waxyigu intuu bilowday ayuu xoog u kala go nabiga loo yarmiyiriyey ila maadaama hawsha cusbay culays badanna uu kala kulmay waxaad rabaa inuu jeclaysto u yidhaahda khabarkii iyo waxyiga jibriil ma kugu soo laabto ayb whuwa yuxadiu can fatrat اlwaxyi qaala wuxuu ihi subano fii xadiiihi can fatrat اlwaxyi sheekayntuu ka sheekaynayay waxyi kalogo'iisi fabayna ana amshi xilli anugu aan socdo samictu waxaan maqlay sawtan dhawaq min asamaai xagga cirkaan ka maqlay xagga sare asama kulu maa calaaka wey wixii kaa sareeya waa ismu jinsi asama ismu jinsi wey kulu maa calaaka wixii kaa sareeyo dhan baa sama layska yidhahda daruuraha sama la odhanayaa ayib <clears throat> ama mintu man fi sama oo kale w fi lculuwi baa loo jeedaa cirkan ma ah cind alcarab asama waa ismu jinsi waa inaga soo tilmaan farafactu ra'si madaxaygaan kor u qadayba nabigu kor baan eegay faida almalaku ladii jaaanii bixiraa'in markaan madaxa kor u qaadoon sare fiiriyey waaba malagii iigu yimid xira oo jibriil weeye jaalisan asagooba ku fadhiya calaa kursiyin kursi bayna alsamaai waalard inta u dhaxaysa dhulkaiyo cirka kursigu halkaa hawada iska dhigtay ah. nabi maxamed oo soo eeg weeye isdeji hawshaada hawl shaydaaniyo ibliisme e waa hawl rabbi nabi baa tahay rasuulka ummaddiisii baa tahaye ummadda rasuulkan rasuulka ummaddana tahay waxaa weye isdeji baa leey qalbiga loo dejinaya faida almalku ladii jaanii bixiraain waa garta astaamiisii calaamadihi ku garanhaya waaba malagii qudhigiisi xira igu yimid oo jaalisan fadhiya calaa kursiyin kursi ku fadhiya bayna sama ard qaala rasuul lahi sal lay sl rasuulku ilahi wuxuu yidhi fajuitu minhu waa la ergixiye farqan cabsi juia arajulu ay fuzica aw fazica waxaa weyaan ayib iyo waa cabsaday weeye juitana waa lyado oo lyado juia iyo jua in laba lasku abto jujuia iska ahayd asalkeedii iyo juia fawa majuuun aw majhuuun waa isku mid wuu yahay ama waa naxsan yahay macnaha laba macno buu keeni doonaa ninka la yihahdo muslim hadda ariiqan waa ariiqu yunis can zuhri ariiq labaadoo iman doonaa marka macno ka badalan ku iman doonaa fajuitu waa lay argaxshay minhu min almalaki faraqan cabsi darteed ama sidii hore lagu camajoojiya oo dhibkii lagu geysta oo khashiitu calaa nafsidii waa nabiga u taagan faqultu waxaa nabigu zammiluunii zammiluunii iduduuba iduduuba atamiil waa inaga soo maray inuu yahay atalfiif zammiluunii oo marya igu dada weeye fadaaruunii waa iduduubeen faanzl allahu tabaaraka wa tacala ilaah baa soo markan dambe markii hore iqray ahayde yaa ayuha almudairu nabigana isuduubahayo w maryahasaro qum istaagoo fa andir u digoo xumaha oga dig wa rabbaka fakabir weyne allahana weyne oo isku xidh oo tacdiimi oo qadari wa iyaabaka dharkaada ama naftaadaba faahir ahir oo ka dahir macaasida iyo kufriga iyo shirkiga iyo wixii la halmar wa iyaabaka naftaa lagu fasiraa qalbiga lagu fasiraa sawaabkuna daahirka ku daa macnaha kalena ma diideyso lanna طahaarat الظaahir waxay keentaa tastalzimu ahaarat اlbain ahaarat albaain bay keenaysa wa iyaabaka acmaashada daahirka ah iyo wa iyaabaka dharka caadigae lagu tukada ee salaadaha rabbi lala hor istaago faahir daahiru nijaasadii anjaasta intaba ka ahir ama qalbigaada dahir wاrujza shirkigana fahjur ka dheerow arujza cinda alcarab asalkiisu waa alcadaab cadaabka ayaa rujsiga la yidhaahdaa iyo rijsigu waa cadaab idan shirkigu iyo kufrigu maxay keenayaan cadaab bay keenaan cadaab bay keenaan warujza fahjur wa hiya rijsigiibaa hadda la fasiraya alawhaanu weeye awhaanta weeye waxa rijsiga looga jeedo qaala wuxuu yidhi nabigu uma intaa kadib tataabaca alwaxyu qaaladaa jaabir maaha nabigaa watay ila nabigaa jaabir u warramhaye uma intaa kadib tataabaca waxaa isdabagalay alwaxyu waxyigiibaa isdabagolon kalgu inuu socday kii anas waynu gaari doona odhan jiray xilliguu nabigu dhimanayaybu waxyu ugu xoog badnaa sanadkii u dambeeyey nolosha suubanha calayh salaatu wasalaam ayuu waxyigu wuxuu noqdo tisbax ilan waa gebagabo waa la khatimaya ayb inihii dhexe tartiib tartiib buu socday markuu nabigu geerihiis soo dhowaato inuu xijaabta ay dhowaatay wixii qur-aan la soo daayay kaasaa la khatimay tataabaca alwaxyu xadaanii cabdulmalik bnu shucayb bnu leyin qaal xadaanii abi aabbihi oo dee shucayb bnu ley ah can jaddi awowgay jadiga de awowa kee cabdilmalik awowgii weeye waana shucayb aabbihi saasaan baan kusoo mara oo ley bnu sacad qaala ley wuxuu hi xadaanii cuqayl bnu khaalid alayli can bni shaab aلzuhri qaala wuxuu ihi taabicigaas samictu aba salama bn cabdiraxmaan yaquulu asagoo leh ahbaranii jaabir ibnu cabdilaahi baa ii warramay annahu samca rasul s sm yaquul jaabir unu malay soo ma aragti meeshu muslim u soo socday waa iyadoo tasriixa iyadoo tasriixati iyo hadda yuu keenay ayib jaabir baa wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulkoo leh uma intaa kadib fatara alwaxyu waxyigii baa go'ay canii aniga xaggayga fatratan in nabar ah ayib ah. qadar yar ayaa la kala joojiyey oo bilo ah wadaadana sanad bayba ku fabayna ana amshi anoo xilli socda xadiidkaad aad soo marteen maxaad soo marteen samictu sawta min asami farafactu ra'sii ilaa akhir اlxadiid xadiidka hadda ad soo marteen wey uma dakara wuxuu sheegay daakirku waa kuma cuqayl uma dakara cuqayl wuxuu sheegay mil xadiii yunis xadiidkii yunis can zuur oo kale uu sheegay hayra annahu qaala laakin wuxuu yidhi cuqayl oo ku daray fajuitu fajuitu baad soo marteen oo riwaayadu yunis ahayd tan hadda waa maxay waa laba aa fajuitu waa la argaxshay minhu min almalaki faraan ay fazacan wa khawfan xataa hawaytu ilaa aan ku dhacay ila alardi dhulka aan ku dhacay nabigu waa naxay buu waa laga qaali noqday waaban dhacayba ayb qaala wa qaala abu salma qaala zuhri wqaal abu slm wuxuui wاrujsu alawhaanu ili mar hore qaalay ku ahayd qaaladaa ciddii wadatay rujsiga awhaan ku fasirtay ma zuhriba ma jaabirba ma nabiga kuma caddayn riwaayan dambaa kuu caddaysay abu slm wuxuui wاrujsu alawhaanu waa asnaamta la caabudaa nabiga ka dheero uu ka fogow la yidhi qaala wuxuu yidhi suubanuhu uma xamiya waxaa dardargalay alwaxyu dardargalay weeye oo isdabagalay bacdu ay bacda tilka alfatra watataabaca waana joogteeyey xamiya asalkiisu waa kullaaday wey bimacnaa markay qandhadu sood aad kuu qabato haweenku markay foolanayaan marna waa fool qabow marna waxaa weeye waa lagu waa lagu kadiidanayaa marka waxyigiibaa sidii isdabagalay wey uma xamiya waa kullaaday alwaxyu baa kullaaday bimacnaa waa maxay waa joogteeye waa daa'im bacdu bacda tilka alfatra kala go kadib kala jabantii kadib ayuu waxyigu markaas la dardargeliyey watataabac waana israraacay waxadaanii muxamed bnu raaficin الnaysaburi qaala xadaana cabdالrazaq bnu hamaam ahbarana macmar bnu rashid can الzuhriy muxamed bihada اlisnaadi buu noogu tabiyey naxwa xadiiثi yunusa laa xadiiثa cuqayl xadiidku yunus oo kale ayuu macmarna can الzuhri ka wariyey ayb inta badan muslim hadduu helay riwaayatu macmar can zuhri wuxuu ka hormariya riwaayaadka kale yunis iyo cuqayl iyo nimankaasoo ka hormariya iyagoy siman yihiin haddana qolyaha fargeliyey aan badnayn sababkuna waa inuu macmar yahay min abat naasi fi zuhra laakiin warkaa yarkay wadaadaha qaarkood sheegeen buu rabaa inuu eh, meel saaro oo cuqayl baa hadde asagu laa kalaama fi xadiii can zuhriyi aslan wakadalika yunus ayb marka macmar marna wuu ku bilaabaa muslim marna wuu dib mariyaa marka inay tafanum fi lcibaara tahay inay ictibaar lima qaalahu bacd الnaas waa dhici karta naxw xadiiu yuunus buu sheegay waqaala wuxuu uhi faanzl allahu tabaaraka watacala ilah wuxuu soo dejiyey markan dambe yaa ayuha almudairu ilaa qowlihi tacaala ilaa laga gaadhayo aayadda ah warujza fahjur qabla an tufrad asalaatu intaan salaada la farad yeelin baana aayaddaa soo degtay wahiya rujsiguna alawhaanu waa asnaamta la caabudo ilahay sokadi wa qaala wuxuu yidhi macmar fii xadiiihi fajuitu minhu fajuitu markaa wuxuu raacsan yahay weeye cuqayl buu tan dambe ku raacay kamaa qaala cuqaylun siduu cuqayl u yidhi waa cuqayl ibnu khaalid bnu caqiil awowgiiba caqiila laakiin asagu waa cuqayl وxadثna زhayr بن xرb abu khayثmة النسائي xadثna الwlيd بن mسلم الdmشقي wliid bn muslim waa nin iqo imaama ah, ila anahu mudlis waliba tadlilu taswiya lagu sheegaa ayb marka laakiin mar hadduu labada dabaqa kuwa caddeeyo oo xadaana iyo samictu yidhaahdo xadiidkiisu waa xujatun bilijmac ayb wadaadana waxay le waa inaan fii jamiici abaqaat uu caddeeyo fii jamiici abaqaadkaasi ma tabar badno hadduu laakiin caddeeyo sheekhiisa iyo sheekhu sheekhihii wadaaddaa itifaaq soo guuriya inuu xujo yahay nimanna waxay ku kaaftoomaan keliya inuu sheekiisa cadeeyo wixii ka dambe isagoo hol u taallaba ma aha saasay yidhaahdaan xadana wliid ibnu muslim xadana alawsaaciyu qaala samictu yaxya ibnu saciid yaquulu asagoo leh samictu abaa salamatan maqlay cafan sa'altu abaa salamatan weydiiyey abaa salamata cabdiraxmaan ayulqur'aani unzila qablu qur-aanka aayadee iyo suuradee baa loo soo hordejiyey ayu lqur'aani unzila qablu qaala wuxuu uhi yaa ayuha almudair yaa ayuha almudair baa loo soo hordejiyey buu i iqra'na soo marteen ayib qaabka loo jamcin doono waa iska iman insha alla faqultu waxaa idhi aw iqra abu salama mise waa ira iqra show horraysi ayib wuu hubaa ardaygu laakiin wuu edabsanayaa faqaala wuxuu ihi abu salama sa'altu jaabir bn cabdillahi baan weydiiyey ayu lqur'aani unzila qabl qur-aanka keebaa loo soo hordejiyeen jaabir weydiiyey qaala wuxuuna yidhi yaa ayuha lmudair baa u horaysay faqultu waxaan idhi abu salama ahy jaabir ku idhi aw iqra iqra shuu loo soo hordejiyey qaala wuxuu yidhi uxadiukum maa xadaanaa rasuul ullah rasuulka wuxuu noo sheegaan idiin sheegaynaa warkan adigu kale igu wadana iga joojiye qaala wuxuu yidhi jaawartu bixiraa'in xiraan ku ictikaafay jaawartu ay ictikaaftu almujaawar huna hiy lictikaaf marka xira qaaruu xiraa nabigu sanadkiiba bil buu ku ictikaafi jiray oo halkaa ku wardin jiro oo ilaahay ku khalwoon jiray oo asnaamta iyo waxaan carab quraysh ay wadaan ka fogaan jiray marka bil ramadaan bayna ahaan jirtay ilaahay baa waafajiyey shahran bil bisha bil ramadaan wey bil qaaru xiraa fadhiyey falamaa qadaytu jiwaarii ictikaafkayga markaan dhammaystay iyo ku nagaashahayga nasaltu waan ka soo degay lembuurtigu adartay waa qow dhaladii fastanbadtu waxaan dixaysto oon dhex qaaday baطn alwaadi istimbaadku waa markaad soo degto waa laagtaa la xula ama saasaa loo xula hoos ama kor ama waa la gooye almuhim markaan beerkeeda iyo laagta dhexdeeda marayo galaha kora maaha wadiiqaha ay biyuhu maraan laagtu sideeda waa laba dhinac iyo meel aroorto ay biyuhu ku qulqulaanoo yar yihiin fastanbatu waxaan bartamaystay batn alwaadi yani waxaan maray wey bartu nabigu maraya buu kuu xaqiijinaya waadigii iyo togii ama laagtii bartankeedii markaan maraya beerkeedii bogeedii fanuudiitu waa dhawaaqay waa layidhi yaa anta rasuulu hadi lumma lagu yidhi nabiy hadi lumma nasltu fastanbat lwaadi fanuudiitu dhawaaqay oo markaan halkaa maray waxaa cidhbiye weeye dhawaaq lay fanadartu amaami xagga horaan eegay wahalfii xagga dambana waa eegay wa can yamiini dhankayga midig baan eegay wa can shimaali dhankayga bidix baan fiiriyey falam ara axadan axadna ma arag waana lay dhawaaqaya codkay magacii la sheegay uma nuudiitu mar labaad baa lay dhawaaqay fa nadartu sidoo kale intii baan fiiriyey falam ara axadan qofna ma arag uma nuudiitu mar saddexaad farafactu ra'sii saddex goor in loogu celiyo oo wixii loo sheegay nabigu saddex goor loo sheego xagga malaa'igtiiyo alaba dhaqan bay ahayd subanuhun waagi dambe dhaqan ka dhigtay calayhi salaat wasalaam war yaroo kooban nabigu hadduu kuu sheegayo xadiid iyo aayad iyo xugum sharci ah saddex goor buu ku celin jiray si looga fahmo ayib iqtidaa'an dhaqankii macallinkiisii iyo siduu alla ka bartay subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu ihi farafactu ra'sii baan kor u qaaday faidaa huwa huwa malagii faidaa huwaba asagoo malagii cala alcarshi carshi ku fadhiya fi lhawaa'i cirka iyo hawadaas kursi baynu soo maray haddana waa carshi waa isku mid waa un sariir ayb lagu fadhiyo yacni wuxuu u jeedaa huwadaasi jibriila calayhi salaatu wasalaam fa akhadatnii waxaa i rajfatun gariir shadiidatu daran nabigu wuxuui waa gariiray cabsidii fajusistu minhu faraqan waa inaga soo maray fa ataytu khadiijata khadiijaan u tagay cabsi darteed buu nabigu marka u gerirahayaa maxaa naftu wax ka weyn hadduu ku yimaado waa isbedelaysa aadamuhu xuduud buu leeyahay faqultu waxaan dairuunii iduduuba ama idada fadaaruunii waa idadeen fasabuu calaya maaan biyana waa igu shubeen qandhadii iyo kaarkii darteed faanzl allahu caza wajal ilahna wuxuu soo deji yaa ayuha almudairu qum faandir rabka fakbir wahiyaabaka faahir xadaana muxamed muana abu muusa albasri xadaana cumar cafwan cumaan ibni cumar ibn faris alcabdi abarna ali ibn maarag alhunai ali ibn maarag alhunaa'i waa nin basri ah cabdullah ibn maarag wax qaraabanimo ka dhexaysa ma jira can yaxya ibn kaiir bihada alisnaad sanadka hadda inuu soo maray ayuu noo tabiyey meeshaa hore waa idin soo dhexdan alawsaaciyu qaala samictu yaya yaya ibnu saciid ma ah cafwan yaya ibnu saciid ma ah waa yaxya ibn kaiir aai bhada isnaad sanadkan hadda aynu soo maray buu ku tabiye wa qaala wuxuu yidhi faidaa huwa jaalisun faidaa huwa jaalisun waaba soo ku fadhiya calaa carshin carshi bayna الsamaai wاlardi cilkii dhulka udhexeeya fi lhawaa'i iyo bayna sama ardi isku mid markaa noqonaysa xadiidka marka waa xadii qisadiisu waa soo dhammaartay oo badulwaxyi iyo qaabku u bilowday iyuu imaamku ku gebagabeeyey hal masalon baa inoo dhimayaan baraarujinno wadaadkan waraqam nowfala waa la isku khilaafay ma saxaabiba mise ma ahay culamadu isku khilaafeen alimaam aabari iyo abulqasim albaqawi abu maxamed ma aha baqawigan lagu sheegayo ma aha saaxiiba sharxi sunna iyo tahdiibka fiqihii shaaficiga mee waxaa weeye wadaadka hore eh, eh, muxadidka ahaa abulqasim albaqawi iyo ibnu qaanic fii mucjam saxaaba iyo wadaadkii abu cali ibnu sakan la odhan jiray iyo jamaaca min alculamaa waxay ku tageen inuu saxaabiya maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii u horraysee nabiga laga dhigay buu xogtiisa u sheegay wuuna rumeeyey bal wuxuu u sheegay inuu la diri doono oo jihaad weliba la amri doono oo la kala bixi doono wuxuu la yimidna uu xaq yahay ashcaartiisa iyo gabayada asaga waraqa laga haya iyo aahaarta baabka ku timida taabiciin ka sugan iyo axaadiis dhowroo nabiga laga wariyay waxay tilmaamayaan waraq ibn nowfal ibnu asad inuu nabiga rumeeyey oo markaa mumin yahay muslima idan waxaa weeye waa saxaabi aaaarta mucdamkeeda saasay tusahayaan bacdu ahlicilmina kutubayba ka qoray inuu saxaabi yahay abulxasan albaqaaci ibraahim ibnu cumar albaqaaci kitaabba ka qoray wadaadka ardayga xaafid bn xajar ahaaye kitaabka nadmu durar fii tanaasub alayaati wasuwar iska lahaa mufasirka muxadidka ahaa ninkaasna kitaabbu ka qoray badl الnusxi wالshafaqة fi الtacriifi bisuxbati الsayid waraqa buu u bixiyey badl الnusxi wالshafaqة fi الtacriif bisuxbati sayid waraqa isagoo halkaasuu maray qolya mucaasir hadda joogan kitaabbay ka qoraasan inuu saxaabiyo waqti ku bixiyeen oo aad weyn oon yaraynba jamaaca min alculamaa iyagu waxay leeyihiin ninku saxaabi ma ah saxaabi ma ah laakiin waa mu'min muwaxid ah diin towreed ama injiiloon muxarafo ayna mubadel ahayn buu haystay intaan nabiga la si fiican loo calayma saarin aan rasuulka laga dhigini waa dhintay hadday sidaa tahay waxaa weeye aan dhahno waa mu'min muwaxid ah min ahli اljanna laakiin in saxaabinimo loo xukumo daliil dheeraaday u baahantay yidhaahdeen oo maxaad leedihiin baa le waxay dhn wuxuu dhintay waraqa bayna الnubuwati wاlrisaala bimacnaa bacda الnubuwati wa qabla الrisaala intii nabiga nabi laga dhigay ee iqra' la yidhi iqra' bismi rabbika اladii khalaq ila nabigu nubi'a biiqra' wa ursila qum faandir intii nabiga laga dhigay xaggana aan la dirin buu geeriyooday marka haddii fatrada ruuxii ku soo aadana saxaabi maaha yidhaahdeen marka wadaaddo waxay yidhaahdeen hawshaa kababaxa bilaaloo la cadaabayo nabiga la diraybu waraqanoolaaba oo isagoo la cutubinhayo la wado yo maalin oo meesha lagu bilaal bilaal oo adkayso jannaad gelaysaa waxaad ku taagantihin waa xaq yuuba dhihi jiray waa mushkila marka ra'yiga marka hore odhanaya inuu waraqo saxaabi yahay oo muslim yahay oo nabigu rumeeyo raacay iyo ila xoog badan saa hadday tahay haddaba waxaan leenahay awalu man aamana min الrijaali waa waraqat nowfal wa awalu man aamana min الnisaa'ina waa khadiijo ayib marka macnahaas inuu meesha saa darteed nabigaa la weydiiyey waraqa nabi allow ka waran ha caayina fainii ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn axaadiis dhowroo fara badan oo tilmaamaysa inuu masiirkiisu khayr yaho wanaagsan yahay baa meesha ku timid marka ra'yiga ay mareen culimmada hore muxadiiinta ayaa ila qiimo badan marka aataarta la ururiyo farqiga marka ninkii nabi rumeeyana saxaabi ma aha kii rasuul rumeeyana waa saxaabi daliil buu u baahan yahay lanna waa tafriiq aan macno badan ku dhisnay tafriiq aan macno badan ku dhisnay wey inta aynu kaga tagno baabu اlsraaءi birasuuli lah sl slm ila الsamaawaati wa fardi الsalawaat wuxuu baab yahay alsraa dheelmintii la dheelmiye nabiga laga dheelmiyey masjid اlxaraam loo dheelmiyey masjid اlaqsa uma ila الsamaawaati oo micraaj ila micraaj iyo israa baa farqi udhexeeya israacu qur-aankaa sheegay micraajkana sunnadaa sheegtay alisraa nabiga in laga dhilmay maka laga qaaday habeennimo oo baytulmaqdis la geeyey suuratu subxaan ka daya amaa micraajka in nabiga laga qaaday baytulmaqdis oo cirka loo sii qaadayna sunnadaa qaadaa dhigtay fi saxiixayn oo fi sunan waa qisa mutawaatira oona de muran lahayn cinda ahlilcilmi wixii marka inkirayna muslimiinba ma warkooda agga iska gey marka baabulsraa'i birasuulilah ila asamaawaati wa fardi الsalawaat iyo salaadii la farad yeelay buu baab yahay markaan halkanoo kale marayno waxaad usuusha wax lagu ta'siiliye ee marka masaa'ilkan la maraya haybiyaadka maa jaءat bihi اlanbiyaء wاrusul asalkoodu waa in wax walbay ambiyadu rususha la yimaadaan la rumeeyo waa waajib الtasdiiq wax walbay la yimaadaan maxaa yeelay ahluislaamku waxay isku waafaqeen dadka muslimiinto dhan waxay isku waafaqeen bidciyihim wa sunniyihim isku waafaqeen ana alambiyaaa aw ishariica laa taأtii bimuxaalaati اlcuquul shareecadu lama timaado ama ambiyadu lama yimaadaan wax mustaxiila oon suuragal ahayn waxaan suuragal ahayn oo mustaxiila ah, muxaalaad ama muxaal ama mustaxiil lama yimaadaan sidooduba maxay la yimaadaan ambiyadu laba shay laba shay bay la yimaadaan shay caqligu uu u makhraati kacayo oo caqligu uu garanayo oo u dareemayo waana sida u badan iyo inuu la yimaado ay la yimaadaan ambiyadu shareecadu la timaado shay caqligu uusan garanaynin bimacnaa m mana mana xukumayo shayga inuu sax yahay ama uu jaa'is oo dhici karo xaggana ma xukumayo inuusan dhici karin ma yatawaqaf fiihi اlcaqlu falaa yaqdii biaxaalatin walaa bijawaazin caqliy waa labada waxay ambiyadu la yimaadaan jaa'izaat اlcuquul ay la yimaadaan iyo maxaaraat اlcuquul wadaaddaa ka cabira maxaaraat caqli wuxuu ku wareero oo wuxuu leeyahy musaasa mise sida uu yatawaqaf laa yaxkum fiihi bijasmin walaa binafyin laa yaxkum fiihi bijawaazin walaa biaxaalatin labadaasay ambiyadu la yimaadaan hadday sidaa tahay qaacida marka meesha kuso qaacida kalaamiya caqadiya kulamaa jaءat bihi اlanbiyaa fahuwa waajib tasdiq so inaga soo marin maaha lanna asaalatan baad soo ogaatay ambiyadu lama yimaadaan iyo rususha iyo shareecadu wax mustaxiiloo muxaal ah muxaalaat اlcuquul shekh islam wuxuu ka cabiraa alanbiyaau wاlrusulu laa taأtii bimuxaalaat اlcuquul wainama bimuxaaraat اlcuquul caqligu wuxuu ku wareero laakiin wuxuu leeyahay maba dhici karto suuragalla ma aha uu caqligu leeyahay shareca lama timaado taa marka waxay noqotay ma jaءat bihi اlanbiyaau fahuwa waajib الtasdiiq liannahum laa ya'tuuna bimustaxiilin lama yimaadaan taa iska ogo qodobka labaadee marka xiga markaad qaacida ogaato caqliga laga hadlay waa kee waa ala caqlu sariix haddaad aragto xadii shay xadiis lagugu sheegay ama aayad lagugu sheegay lagugu sheegay hadda way tahay kuma dhihin ood leedahay caqligu ma qaadan karo waa laba mid uun inuu caqliga caqli faasida yahay oo ibliis ku kaajay caqli fasid ibliis ku kaajay oo ibliis ka shaqaysta inuu yahay wa imaa khabarka iyo lagu sheegay inuu baail iyo beenaba lagu been abuurta yahay imaa faasid wa imaa naqlun kaasid naqli faasidn waxba ka jirin iyo caqli kaasida caqliga sariixa way caqliga laga hadlay ma huwa caql sari hadda kahor baynu kutub alcaqaid ku sheegnay ma huwa alcaql sariix wa asaalim min ashubhati wاshahwa caqliga sariixa laga hadlahayo waa caqligii aad ku dhalatay een macallinkaaga ciyaarin adoo iska run hadduu cumaan kawtali ku helo iyo shaafici gaal oo labaatan sana maskaxda uu kaaga kaajabay balaayo kugu akhrinhayay ama macadkii camuud lagu geeyey iskuulkiisii ama qolyihii mishinka ay ku heleen waxaa lagugu xidhanhayaa fomaatin baa lagugu samay inta hore lagaashu maxaa laguu shubay caqli aan jirin oon soomaaliya la shaqaynaynin oo ilaahay aan fahmaynin oon rasuul qadarinaynin oo edab daran oo batraana oo kharibay oo ibliis hogaansanayo markaas hadda waxaad la soo xaadiraysaa caqligu ma caqligeeha dekee waa caqligee nabigu wuu inoo sheegay hadda uu ka hadlay kullu mawlidin yuuladu cala alfitra hee maxaa daba yaala haadihi alfitra asaliima alcaql asariix maxaa shaydaan baa ku kaaji doona fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi oo yusharikaanihi shirki bay marka caadadii iyo dhaqankii aad ku soo qabsatay eed ku soo kortay baad adu caqli mood caqli ma aha bidaliil waxadaadi kula saxan marka la sheega aad marqaame ood khushuuci iyo ninka tu alifka fadhiya la khaldan maxaa keenay isku caqli baa laba soomaali wad madax kuusan baa tiini adna waxbaa laguu shubay asna waxbaa laguu shubay <laughs> saa u ogaada laga hadlaye shareecadu kama hor yimaada lagu leeyahay waa caqliga badqabee fayow ee rabbi sidu ku abuuray ah in ardaalla aysan ku ciyaarin ku falaadin caqli la faraxumeeyey oo la kufsaday shareecada loo bandhigi maayo miyaanu isfahmi inaan isfahnan u tahay badan baaba la kufsaday caqligaa ka dara in la kufsado fikir marka la kufsaday oo dhacan oo afduuban aniga hayla soo xadirin kadibna haygu matagin haygu wallicin shareecadu waxaa weeye lama timaado إلا بma يuwaafiqه الcقل الsريح وإلا بma yتوقف canه الcقل الsريح falaa يحكم فيha بجزم walaa binafyin haddaba markaa caqliga waxaan leenahay jaahil baa tahay annaga naga dhagayso hada maa jaa bihi samcu wsharcu nuqtada uu caqligu ka tawaqufay maxaa leeyahay wax kale nomaad noo soo kordhisay inaadan garanayn masalada haddaadan garanayn nabaho anaga kuu dhiibayne waxyu min allahi subxaanau wa tacala feeraha loo gelinaya ama caqliga sariixa inuu shareecada ka hor yimaadoo diido ma dhici karto hawsha inaad ifahamtay masalada iska ogaada waa laisku khalda dadaan waxba la soconin baa dadka ku wareeriyey wa hada waxaa ka mid a hadda alsra wاlmicraaj waa min hada albaab bini aadamku ag horabaad wayba la yaabi jira hadda lagu kala tegba biraaba duulo cirka aada biro biray dhowr tan dhowr tan kumaan kumtan baaba cirka aad bini aadan labaatan kilo konton kiilo duula iskaba jooji hadduu waragta niman baa inti baab lagu xidho duula oo halkan ilaa gaaris duulahaya cirka daruuraha kor ka marahaya baab baa lagu xidhahaya aljawhari saaxibu sixaax ninkii u horreeyey bilaabila inuu duulitaan isku dayo wadaadka iskale luqawigaa intuu baarimo isku xidhay iyo ka buur ka duulay kadibna intuu dhacay buu dhintayba muxuu iloobay saynta dheereed buu iloobay ee miisaamaysay balansiga shimbiruhu waa aragtay labada baad markay ku duulaan sayntu maxay qabataa way miisaantaa culayskeeda bay dheelitirtaa dheelitirkiiba sun yu iloobay xayawaanku markuu orday u fiirsado markuu leexanayo sayntu leexinaya sayntan dambe hadda awsha iyo xayawaanka orda iyo haramcadka iyo muuq shabeelka iyo shabeelka sayntu maxay u tartay libaaxa iyo sayntaa dhuuman hamadina bilaash waxna waa iskaga celiyaa orodkiina miisaan markuu jiiraynay waa waa fariinku yar qaban lahaa shimbiruun hasaynta haddii la goy ma duuli karaan mana socon karaan dabayshaa kala tuuru u dhacahaya geelu markuu dabaalanayo qaarka dambaa lagaga fadhiistaa waa maxay sayn baa loo samaynayaa ilaan qaarka hore o dhan buu u wen yahay biyihii marka hore ogu dhacaya marka ninka geeljiraaha wuxuu samaynaya halkaa dabbuu kaga fadhiisanaya sidii xaaskiiba u jeexaya marka hash u dabaalanaysa xataa biyuhu ma celiyan xoolaho dhan yaga geela ugu dabaal culus lo la sheegay geela marka halkaa damba laga fadhiisto xataa hirku ma leexin karo tooskiisu ka baxaaya marka miisaankii baa ka dhumay miisaankii baa ka dhumay yacni kugu mashquulinine waxaa weeye waagi hore cinda alcarab iyo jaahiliyada iyo awaayil islaamba axad baa la qaado cirka aaday waxayba ahayd shay lala yaabo hadda laakiin diyaaradu u gaal madhodheeya oo cirka aadaysa marka way iska noqotayba shay aan caqligu xataa la yaabaynin xadaana shayban bn faruuq alxabطi xadaana xamaad ibnu salma wuxuu wuxuu ku bilaabay abat الnaasi ariiqa ugu wanaagsan anas wax lagaga wariyo ku bilaabo aragta xadaana xamad ibnu slmta xadana haabit bn aslam albunani can anas bni maliki anas bni malik wayna soo marray meeqa xadiid ku lahaa laba boqol soddon jaabirna soo marray meequu ku lahaa isagu boqol siddeetan iyo lix oo isku waafaqeen lixdan bay isku waafaqeen boqol labaatan iyo muslim baa goynla ah anas malik radi allahu tacaala canhu ana rasul sl slam qaala nabi utiitu waxaa la ii oo layla yimid bilburaaqi min albari baa laga keenaya baa loo badan yahay alburaaq waa daf iyo biraqi weeye dheeraynteeda iyo xawaarahay ku socoto waa sidii hilaaci bay kugu maraysaa bilburaaq wahuwa buraaquna daabbatun waxyaabaha meela lagu sawir waxba kama jiraan dadka laga iibin jira aragta gabadha quruxsa ee xaggana faraska ee baadadka lehe meeha lagu sawiro hindidaa ku shaqaysatay wixii la halbaal iska ilaaliya utiitu bilburaaqi baa la kr wahuwa buraaquna daabbatun waa xayawaan abyadu cad طawiilun dheer fowqa alximaari dameerka ka weyn wa duuna albaqli baqashana ka yar xagga jumbudheeda iyo xajmigeeda iyo muuqaalkeeda dameerna waa ka weyn tahay baqashana waa ka yarta xagga xawaaraha yadacu wuxuu dhigayaa xaafirhu qoobkiisa wuxuu dhigayaa cinda muntaha arfihi ishu meeshay qabatuu dhigayaa bimacnaa waxaa weeye halkii mar wuxuu tilaabo qaadayaa taqriiban toban kilomitr lannu markaad meel siman joogto shay taagana aad fiiriso meel taaga toban kilomitr ishaad way qabanaysa dayse ka badnaynba waxaad arkaysaa qow aan aagga lahayn marka yadac wuxuu dhigayaa markuu ordahayo e, e, buraaqu xaafihu qoobkiisa iyo adinkiisa cinda muntaha arfi aarfu hiy alcayn aarfu marka radal reebo waa isha marka la xarakeeyana waa dhinac ama jaanib aaraf cinda muntaha arfi ishiisu meeshay ku dhammaato istaagaya saa darteed waxaa laga yaabaa de inuu ilbiriqsiba ku istaago laga bilaabo bayt اlmaqdis cafwan maka ilaa bayt اlmaqdis waa ilbiriqsi afar tilaabo idan dhan ba afar tilaabo wey riwaayaadka qaarkood xadiidku uu leey waxaa ku yimid markuu meel taaga ku soo aado oo meel buuraha uu marayo oo la wardaya buuraha uu marayo laguhu way u gaabanayaan laguhu way gaabanayaan otomaatig bay u gaabanayaan markuu dhul sheebao goda kuso lugaha kala baxahaya marka ku socdaa weeye hal ruud buu ku socdaa hal layn hoosna ooma degayo korna ooma degayo marna lugaha gaabanaya marna way fidsamayaan meeshii god goda lugta u dheeranoo toos buu istaagayaa meeshii taagana lagugaa u gaabanaya weli wuxuu ku soconayaa xawaarihiisii taa waa maxay ruuxa saaran saalta ma arkaayo ruuxu wada ma saaltaynayo jagjag ma laha leanno waa miiskaasoo simanood ku fadhida wey miiskaama marna lagu hadla bixi oo wuxuu gaari meelhoosu ku istaagayaa marna way gaabanoo sagxaddan uu isticmaalayaa adugu maba dareemaysidba awooda rabbibaa iskale subxaana wa tacaala farakibtuhu buraaqi baan yaan koray xataa aataytu ilaa aan ka tegay bayt اlmaqdis ay bayt اlmuqadas baa loo jeedaa beytka la ahiray ee wa tacaala ahiray qaala wuxuu idhi farabattuhu waxaan ku xidhay buraaqii bilxalqati giraangirtii allatii xalqadaasu yarbitu ay ku xidhaan alanbiyaau bihi asaga xalqadu albaabka weyn oo kale waxaa loo samaynaya bir garan wareegsan baa loo samayn oo fardaha xadhigooda iyo neefka adwata xadhigiisa intii la lagu xidho suusan kaaga baxsanin xalqada taasaa looga jeeda ma aha bir taaganoo tiir ah guriga derbigiisa waxaa asal lagu sameeyaa bir saa garaangar oo meesha ku dhegan oo xadhkaha lagu xidho neefka lagu xidho eh, suusan kaaga baxsan farabatu waxaan ku idha bilxalqati garaangirti baan ku xidhay ama xaladii allatii taasu yarbiu bihi ay ku xidhaan alambiya ambiyadu idan waxa wey buraaqu halkaa waa laguu tilmaamay adiikan way caddaysay waa daabad ilaahay uu jiray ambiyada ku qaadi jirayba malaa'igtun isticmaalaan halkaasna dhaqanba waxaa u lahaa wey xalqadaa inay ambiyadu gaadiidkooda ku xidhaan meesha waxaa ku jira allaba ha ku wadee gaadiidkaada inaad xaslato ood asbaabta qaadato ayib halka asbaabtii aad qaadato ood dadaasho oo neefka ilaaliso ood meel ku xidhato taana keeni mayso inaad ilaahay subxaanahu wa tacala aadan tala saaran ama adan ku kalsoon ma keenayso bal waa sunat اlambiya qaala wuxuu nabigu uma dahaltu masjida masjidkan gale fasallaytu fii rakcatayn laba ragcadood baan ku tukaday uma kharajtu waan soo baxay fajaءanii jibriil jibriil baa wuxuu ii keenay calayhi الsalaaة wasalaam biinaain weel buu ila yimid min khamrin khamriya wa inaain min laban ka kooban biinaain min khamrin cafwan iyo wa inaain min laban weel khamraa iyo weel caanaa laba dhiil baa loo keenay nabiga fakhtartu waxaan doortay allabana dhiilka caanaha baan doortay subanu sal alay wasalam faqaala jibriil wuxuu yidhi ikhtarta waxaad dooratay alfirata sidii toosnayd ay listiqaama alfirata diinkii baad dooratay alfir islaamkii baa dooratay intuba waa lagu fasiray intuba waa lagu fasiray kudaa alfira hiy اlislaam waa maxay hadda xaqiiqaduna ikhtarta alfirata ee calaamat اlfira dhiilkan caanaha iyo dhiilkan khamrada ah midba wuxuu matelayaa midna wanaag buu matlaya midna xumaan buu matelayaa kii wanaagga matalaya baa alla kugu ilhaamiy oo dooratay nebi allow haddaba marka waxaa weeye waad khayr baad noqonaysa cafwan uma caraja bina wuxuu nala koray jibriil ila asamaai cerkuu nala aaday fastaftaxa jibriilu jibriil baa codday albaabka samada in laga fura samada u sokaysa faqiila waxaa lagu man anta yaa tahay waa kuma albaabka garaacaya qaala jibriilu qiila waxaa le waa macaka yaa kula socda yaa kula jira qaala muxamed calayhi salaatu wasalaam qiila waxaa laydhi waqad bucita ilayhi ma loo farin diray waqad bucia ilah macnayaan cinda ahli اlcilm waqad bucia ilah ma loo farin dirayoo ma malag baa loo diro ma loo waxyado ma rasuul baa laga dhigayoo waa la caleemo saaray mise rasuulku inuu yahay waa ognoo la diraye inuu samada soo aado albaabanhaaga soo garaca idan buu haystaa labadaa macnoba waa lagu fasira isma diidayaan waxaa marka yar baciid ah inayna ka warqabin rasuulnimada hawshaa way ogtahay jibriilba lamiirkiibaba la socda hawshaas warka ina hayaan bay u badan tahay ayib laakiin ay ka hadlayan waqad bucita ilay waman macakaa ley say ku ogaadeen in ruux la socdo haddayna xog tahaynin xogta guud jibriil xilligaa markuu inuu ruux soo dheelminhayo oo malag iyo rasuul iyo ambiye howlaha waday yaqaaneen waman macaka dareenka inay qabaan waa muuqanaysa qaala wuxuu yihi qad bucita ilay waa loo fariindiro idan buu qabaa fa futixa lana waa naloo furay albaabkii faidaa ana biaadama faidaa ana waxaaban mur ku idhi biaadama calayhi salaau wasalaam abulbashar abulinsaan nabi aadam baaban ku soo baxay faraxaba bi waa isoo dhoweeyey nabigu wadacaa lii bikhayrin waana ii duceeyey khayr buu igu duceeyey waa waalidkiisa da aabbihii wey ayib waa abulbashar uma caraja bina ila asamaai aaniya cirkii labaad buuna la koray jibriil fastaftaxa jibriilu calayhi salaam faqiila man anta qaala جبريل qiila waman macaka yaa kula socda qaala muxamed qiila waqad bucita ilayhi ma loo farin diray qaala qad bucita ilayhi fafutixa lana ayadna waa naloo furay albaabkii labaad samadu waa hawe iyo waa aqiiq iyo waxaas gaalidabaaba diidanba gaalidaaba diidanba waa caalam kale ayaga baa hadda waan gaadhnay oo waan degnay oo waa meel lagu noolaan karo caray leedahay biyay leedahay oo garoomo lagu ciyaaray leedahayoo waaba caalam lagu noolaan karo adduunkanba waan iskaga tegaynayo marka afrikaankan iyo qolyahan islaamka iyo jihaadka jihaadaya waama ka tagay cirkaasaan degayna ya <laughs> marka ayagiiba hadda warkaa wadaa annaga waxay naga anfacaysaa wixii horaa aad dafiri hadda ma aamintin horta ha markay dhahaan waxaan leenahay horta albaabka idinka furay albaabkan hawl maamulo weeye yaa idinka furay ayib ruushkii maraykanka ku dagaalamaya war khusacbalaadba wadaaya maya iyo dagaal baa ka socda ku mashquul waxyaabahan ku hayaan waa macluumaad la gaadhay cilmiyaad iyo howla horumar iyo aada oga fiirso siro badan ku jira waa la isdhagraa marka dayax baan degnay amminkan ma sugno ilaa amminkan xaqiiqa cilmiya ma ah. dayax baan gaadhno soo aragnay xaqiiqa cilmiya ma ah balyahan carbeed ee maryaha weyn baa lacagaha lagaga huruursadaa raashkuna hadda raashkuna hadda waxay soo saareen barnaamij ay ku xaqiijinayaan ay qamar sanaaci oo gabceel walba dare maraykanku ka soo laabta meel dhexda ah qaybana annagaaba qabano way soo bandhigeen hadda way hayaan meel la tuuraa waxau soo wareegaa meel wuxuu ku dhacaa badweyn ah kadibna dadku waxaa loo sawiraa meel ku tala california oo abayaqiiq badan oo gubatay baa loo sawira waa ka dayixi raashka hadda fashilay waxyaabaa markaa ku khaldamina waa laysku siraa waa harowsi in maskax laga harowsaada rabaa ruuxa miyi ka yimaado qolyaha kurada ee dhallinyarada ee magaalada sii jooga maxay ku sameeyaan say u harowsan hayaan bay nafta ka gooyaan <laughs> marka hadda maraykan reer yurub iysa harowsi idinku baabi'in iska ilaaliya ayb qaala faidaa ana bibnay alkhaalati ciisa ciisa bna maryama wayaxya bna zakariya nabig wuxuui markii naloo furay samadii ee labaad waaba anoo la taaganba bibnay alkhaala faidaa ana bibnay alkhaala labada ilmahabreedda ahaa waa laba nin oo ilmahabreed ah labada hooyaa walaala ah kuwe ciisa bna maryama nabi ciise iyo wayaxya bna zakariya salawaat ullaahi ilaahay subaana wataala ha ammaan ama unaxariisto faraxaba waa i soo dhoweeyeen wadacawaa lii bikhayrin khayrna waa igu duceeyeen soo dhow nabi maxamedow soo dhowow marka khayrna waa igu duceeye allaha barakeeyo ummadaaday aduguba khayr sida laska raba hadi dad walaalaa ah wey uma caraja bi ila samaai aalia cirkii saddexaad buu ila koray jibriil fastaftaxa jibriilu faqiila man anta waxaa la yidhi waa kuma qaala jibriil qiila waman macaka yaa kula jira qaala muxamed calayhi salaau wasalaam qiila qad bucia ilayhi qaala qad bucia ilayhi fafutixa lana albaabkii saddexaadna waa nalaga furay faidaa ana biyuusufa sal allahu calayh ali wasalam wabaanoo yuusuf la taagan yuusuf ayib yuusuf ibnu man wey ibni man yacquub ibnu isxaaq ayib ibn ibraahim faidaa ana biyuusuf waanoo yuusuf la taagan yuusuf nabi muuse yaa horreeyey yuusuf baa horeeya ayb nabi muuse waa awalu ambiyaa bani israaiil ambiyada u horeysay loo diray weeye meeshay ka farcman waa gooni nabiga u horeysay loo diray weeye bani israaiil yusufa ku horeeye yuusuf baa horeeye idaa huwa wahba asagoo qad uctiya la siiyey nebi yuusuf shatra alxusni wanaag iyo qurux nuskeed waxa qurux iyo wanaag iyo bani aadam bilici leeyahay baaba barhkii la siiyey barhkii faraxaba waa i soo dhoweeyey wadaca lii bikhayr khayrna waa igu duceeyey uma caraja bina ila asamaai araabica samadii afraad buu nala koray fastabtaxa jibriilu qiila man hada waa kuma kani qaala jibriil qiila wama macaka yaa kula socdaa laydhi qaala muxamed sal اllahu calayh wasalam qaala waqad bucita ilayh ma loo fariin diray qaala qad bucita ilayhi waa loo fariin diray albaabka fur weeye warka jooji fafutixa lana kulli waa la sugayaa sada albaabka loo fura kolba nabi baa taagan warka dhan waa la wargeliya ambiyadu waa la socda oo loo sii sheegay khaatam alambiya wlmursaliin baa soo socda rasuulkii barakaysnaa baa soo socda diyaargaroobow faraxaba lannahu waa aragtaa kuma sasahayaan kuma naxahayaan xaggeed ka timid maxaad ahayd ma laha waa la soo dhowaynay faraxaba waa i soo dhoweeyey wadaca lii bikhayrin qaala allahu taala nabigu marka iqtibaas buu sameeye subnu cali idriis khuseeye warafacnaahu makaan caliyan meel sare ayaanu geynay oon u koryeel haddaa qaarkoodna ilaa aminka nabi idriis waa nool yahay dhahaan ayb nabi idriis aminku waa nool yahay laba nabi baa nool bay yidhaahdaa labana waxay joogaan bay dhaheen afar nabi baa nool labana cirkay jiraan labana dhulkay joogaan bay yidhahda oo nafta laga qaaday nabiyullaahi idriis iyo ciisa way nool yihinoo cirkay jiraan cirkay jiraan bay yidhaahdaan labana dhulkay joogaanoo adduunkay joogaanoo waa nabi ilyaas iyo waxay dhaheen iyo nabi khadir nabi ilyaas waxay dhaheen magaalooyinku jooga ree magaalka iyo qolyaa ganacsada u duceeyaa nabi khadirna miyigay baadiyu wareegaayo qolyaha reemiyuu u duceeyaa kolba wax iska soo dhigin miskiin wax igu dhiiji magaan allah iyo caawiya war kiriyana dhaaf geela eber allah ka siiyo furuq baa ku galahaya iyo abaar iyo marka miyi haddaad joogtana waxay dhan waxaa la iska ilaaliyaa habaarka khadir magaalo haddaad joogtana waxaa la iska ilaaliyaa habaarka nabi ilyaas bay dhici adoo doon dhan iyo maraakiib soo dejisaday buu kuleeya miskiin baanahay haysta wax ii dhiib maya doonta ha kaa shiiddo dhaxda caaridi ninkii shalay maalqabeenka oo jafjafanhayn baa ka soo bixi badda marka labadaa iska ilaaliyeen wadaadahu saasay dhihi jireen weliba qolyahan suufiyada ayaa intaa ku shaqaysta oo caamada ku baadha wax sallana ma ah nabiyulaahi ciisa musallam inuu nool yahay murankama qabno ayib nabiyulaahi idriis inuu nool yahay oo uusan dhimanin wax daliila ma laha maxaa kuu soo hodhay nabi ilyaas yaaba ka sii daran nabigaa waa tegey waa geeriyooday maxaa kuu soo dha khadir waa masalatu khilaafin inuu nabi yahay iyo inuu weli saalixa yahay haddii layidha waa nabi iyo haddii weli la yidhaahdaba ma noolo bidaliil wixii kaleo dhan waa iska sheeko wadaadda ku shaqaysta amminka waa noolya hataa wadaadda waaweyn ah oo culmo oo kutuba ka qoro nafta kaga baxdaba laakiin waa khuraafo wey uma intaa kadib caraja bina wuxuu nala koray ila asamaai alkhaamisa sanadii shanaad buu koray fastaftaxa jibriilu iila man hada qaala jibriil iila wman macaka qaala muxamadun iila waqad bucia intaadabanu soo mar ku celcelinmayne qaala qad bucia ilay waa loo farin diray qaala fafutixa lana faida ana bihaaruun ibni cimraan calayh salaatu wasalaam nabiyulaahi haaruun baanu ku soo baxay la nabiyulaahi haaruun walaalkii muusa ka fadli badnaa faraxaba marka waa la kala sareeyaa faraxaba bi qolen waxay leeyihiin waxaa nabiga loo kala xigaa sida nin eh, walba u sokeeya siduu u waalidsan yahay nabigu u xigo waalidkii baa laga bilaabay nebi aadam waxaqaa o dhan waa carruurtiisii ayib u socda weeye anaa wiilkayga u horay soo dhowaynay intiina kale daba istaaga aniga nimanna waa xagga tafdiilkay leeyihiin dhibba ma laha faraxaba bi waa i soo dhoweeye wadacaa lii bikhayr khayrna waa igu duceeyey uma caraja bina ila asamaai saadisati ayuu nala koray fastaftaxa jibriilu baa in laga qaala jibriilu qiila wa macaka sunadu marka sunnadu nabigu inuu cadeeyey baa meesha ku jirta waa kuma waa aniga lama ogolo waa asagi asageedee waa aniga waa hebel baa lagaa rabaa waa hebel allahuma haddadaan dariska ka cabsanayno baabul amniyaati aysan oo diidanta magacaada in la maqlo masale kale waxaa weeye marka waa inaad tidhahdo waa hebel baa la rabaa magacaada sheegto <laughs> Eh, ninkii waa ana ana ku yidhi eh, nabigu ka cadhooday ayb qaala jibriilu war waa amiirkiinni iyo waad meesha ma taala jibriilu ayb xataa laguma daalahayo inta waa la jibriil wey ma macag qaala muxamed qiila wqad bucia ilahi nacam qaala qad bucia li fafutixa lana faida ana bimuusa waxaabaan marku idhi nabi muuse calayhi salaau wasalaam faraxaba waa i soo dhoweeye wadacaa lii bikhayrin khayrna waa igu duceeyey uma caraja ila asamaa'i asaabicati fastaftaxa jibriilu jibriil baa naga furay yidhi faqiila man hada qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamed qiila waqad bucia ilayhi mafarin buu qabaa ma loo yeedhay ma la casuumay waawshu ma casuumaya nabi maxamed inuu yimaado halkan qaala qad bucia ilayhi waa loo farin diray fafutaxa lana faida ana biibraahim nabilahi ibrahim calayh salaat wasalaam abultawxiid ibraahim baa mur ku idhi musnidan asagoo tiiriyey ibraahim dahrahu dhabarkiisa ila albeyt اlmacmuur albeyt اlmacmuur waa qiblat malaaika kacbat اlmalaa'ika la yidhahdaa wuxuu inoo axaadiistu ku timid inay ku aadan tahay kacbada aahaar fara badan kacbad qibladan makal maqraba ku taalla bay ku aadantahay si walbo dhulku u wareego ama qorax u wareegto ama dayax u wareegto ma kala leexdaan alkacba alardiya iyo walkacba asamaawiya waa isku beegan yihiin waa xaqaaqida cilmiga shareecadu sheegtay weeye ee amminka la dhaafi laaya amminka waa taana waxay caddaysay wareegu inuu wareeg dowraan ah ayib xaraka xalazooniya say dooni noqotee waxaa kaloo ku jira in kacbada lagu tiirsan karo in kacbada lagu tiirsan karo waxaa kaloo ku jira markaad ismajiiraysa inaad dhabarka u duwi karto sidii hindidii iyo bangladeshkii iyo bakistaaniyiintii saa dhihi maysid guran maysid tay kabadoo bay guranayaan dib u baxayaan u baxayaan usqahayaan markay albaabka kore ka baxaanee masjidka iyo ismajiirahayaan maxay diidan yihiin somayda waxay diidan yihiin kacbada inaad ka sii jeedsato idan nabiylahi ibraahim yaa ku tiirsan ku tiirsiga maxaa ku jira laba masalo fiqi ah waa kacbada waa lagu tiirsan karaa haba barakaysnaato barakada dhabarkaygaa u baahanba ma feedhaha besaa u baahan ayib waxaa kaloo ku jira dhabarkaa loo dugi karana way ku jirtaa qasab maa inaan intaan wejiga qaabilo on iswado iswado aan ayib aan hadhow geedaha dardaro ama dibdib u dhaco intaan turanturoodo almacmuur maxaa loo yidhi cumira biاlambiyaa gurigii la camiray cumira biاlambiyaa maalinkii ilaahay abuuray ilaa yowmina hada ilaa qiyaami الsaaca ilaa intuu rabbi doono ilaa maa sha allah malaa'ig baa camiraysa eegaada awoodda rabbigay waidaa huwaba asagoo beydkaasi yadkhuluhu kula yowmin sabcuuna alfa malag biniaadan bay barataa mogta iyo rehebel maalin walba toddobaatan kun oo malag baa gasha laa yacuuduuna ay dibna ugu soo noqonayn toddobaatan kun oo malag baa ku tukata kadibna kusoo noqon mahayaan toddobaatan kun oo kale maalin walba toddobaatan kun marka bil gudaheed baa soomaliya o dhan ka badan baa laga yaaba lagu kala teg ydulu kula ymi waxaa gala abcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa gasha oo ku tukato ilahay ku barida macmuurka saasoo loo yidhi bilambiya miyaana idhi malaa'ikan ujeeda waa ay garanaysa laa yacuuduuna ilayhi kuma soo laabtaa malaggaa maalinkaa ku tukaday dib dambe ugu soo noqon maayo toddobaatankaaku halkaasuu nabilah ibraahim fadhiyaa wiilkiisana kusoo dhawey uma dahaba bi wuu ila aaday ila sidrat اlmuntaha geedkii wax walba ku dhammaanaya ila sidra waa gob almuntaha dhammaadkii ee wax ku dhammaanaya muntaha waxaa loogu bixiyey kor waxa ka yimaadana iyadaa la keenaa waa kala wareeg kala guur waxa xagga hoose dhul ka yimaadana iyadaa la soo gaadhsiiyaa waa meesha xilka lagula kala wareego wixii laga qaadaya xagga rabbi loo sii qaadayna sidratlmuntaha baa laga qaadaa wax agga ka yimaada ee dadka hoose qaadahayaan iyo malaa'igta hoose iyo ambiyada loo dhibayana isagaa laga gudbiyaa meesha lagu kala wareego bartamihi wey asidra almuntaha ay yantahi ilayha ma jaa min alfawq wma ursila min ataxti intuba halkaas iskumanayaan waidaa waraquha caleemaheedana waaba iyadood moodo ka aadaan اlfiyalati miroodi dhegihii alfiya jamcu fiilin aadaanna waa jamcu udun waraquna waa caleentama garanaysa waidaa waraquha caleenteedana waxaad moodaa geelka caleenta ku yaalla ka aadaan alfiyala maroodhegtintlcaleent marka waxaa weeye waa masaf waidaa amaruhaa meelaheedana waxaad moodaa kalqilaali jamcu qulatan ashuun ashuunma waaweyn jamcu qula midhaha ay bixinaysona ashuun buu leegyahay wax bani aadam qaadi karaaba maaha midhaheedu qaal nabig wuxuu uhi falamaa hashiyaha markuu daboolay min amri illaahi ilaahay amarkiisi maa hashya wixii daboolay geedkaas fahashaha maa hasha weeye tahayarat waa isbadashay geedkii waa barakoobay waa nuuray famaa axadun axad ma aha min khalqi illaahi unka rabbi ka mida yastadiicu mid awoodaya ma aha an yancataha inuu tilmaamo geedkaas an yancataha an yasifaha wey inuu min xusniha wanaag dartii nuurka ka baxay say u ifaysay say u eg tahay biniaadamaba tilmaami kara wey wax iska noormaalaho mogta ishaadu ay hareerayn kartaad tilmaamtaaye ishaa ku wareeraysabow fa awxa allaahu ilaya wuxuu igu xidooy maa awxa wixii halkaa marka la marayo fafarada calaya rabbi wuxuu igu farad yeelay hamsiina salaatan konton salaad buu rabbi isaaray fii kulli yowmin waleylata habeen walba iyo maalin walba fanazaltu ilaa muusa muusaan ku soo aad ibrahim baa ka dambayso ma ahayn faqaala wuxuu uhi nabi muuse maa farada rabbuka calaa ummatika rabbigaa muxuu saaray ku waajib yeelay ummadaadi muxamadow calayh salaat wasalaam qultu waxaani hamsiina salaatan konton salaadood qaala irjic ilaa rabbika fasalhu takfiif xadiidkan marka waa laf dhuunqashabay ku noqday jahmiyo ashaaciro oo dhan nabiga agge loo sii qaado ilah unkiisa ka sarayn xadiiu isra wlmicraaj waxaa weeye si la yeelan la waa hadday beeniyaanna karaama iyo min mucjiza ambiya bay beeniyeen oo casar bay gaaloobayaan hadday ogolaadaanna istiwaaullaahi wa culuwi calaa khalqi bay ogolaadeen laba daramin dooro wey marka far duciya baan u taagaynaa farduc iyo farahbaar ku dhagaan mid waxaa le waa ducaysantay ta kale hadday qabsadaanna idinkaa is yaqaana ayib ilaahay unkiisu ka sarreeyaa nabigana karaame iyo rabiloogiya loo sii qaaday halkaasoo lagu soo maamuusay ayib hadduu ilaahay mawjuud fii kulli makaani yahay maxaa nabiga loo lugoynayaa oo intaasoo cirar iyo buura loo saari ayib iska ogaada hawsha idabdarro cidabdaro waa caqligii faasidkaa caqliga la kufsaday baa ku jira maskaxdooda saa darteed nicamka ilaahiy barakada suubara maba fahmi karaan hadhowna meeshan qaylqaylyahayo nabi baan jecla kugu wareejinayaan waa sheeki barley caamada lagu badhaa iyo haweenka lagaga furta dulcooda rabbigaa ku irji ilaa rabbika nabi museeg irji ilaa rabbika rabbigaa ku laabo waad ka timid weeye ilaahay xaggu kaa jirae ku laabo fasalu takfiifa weydiiso inuu kaa fududeeyo salaadahan kontonka ah fa ina ummataku ummadaada laa yutiiquuna ma awoodaan daalika arrinkaas konton salaadood oo habeen iyo maalin la tukanaya ummadaada ma awoodo maxaa yeelay carab waxay tidhaahdaa sayl mujariba walaa tasal abiib ma dhakhtar baa wax la weydiiyaa mise nin khabiir ahoo xoogaal ah oo birta calashaday oo soo daalayba wax la weydiiyaa somalia waxay ku maamaahaanoo kale maxaaje yaqaanbaa wax la weydiiyaa mise xoogaal kee wax la weydiiyaa xoogaal baa wax la weydiiyaa xog ogaal xaaji yaqaanku caqli buu leey garna waa garanhayaa laakiin xog haduusa muxuu ogaalka wa la weydiin nabiyulaahi muuse waa mujarib oo waa xaaje yaqaan wabitaali waa he xoogaal la waan yahay reer banu israa'iil buu la soo dhaqmay cimri dheer ba alla siiyey bini aadan iyo bashar buu raacay wu agaasimay wuxuu yahaybuu ay yihiin buu dhibciyey marka wuxuu leeyahay ummaddana wuu ogyahay intay la egtana baa u sheegay nabiga inoo sheegay in cumarka cimriga ummaddana la tuso uu la yaabay da'doodii intay leegyihiin isay ku dhammaanhayaan ayb marka culamaba awoodi karaan abiicadooda bashariyada iyo qaabkay konton salaadoodba maya maxaa yeele fainii qad balowtu waxaan jirrabay banii israa'iila reer banu israa'iil baan wa khabartuhum waa la dhaqmay buuri waa u kuurgalay reer banu israa'iil fainii qad balowtu waxaan jirrabay ama u kuurgalay tijaabiya iska dheh waxba jirabkaan ku dhibin bani israiil reer banu wa khabartum waana u kuurgalay wayna awoodi waayeen salaadahaas farajactu ilaa rabbi faqultu waxaan yaa rabbi rabbigayow khafif calaa ummati ay can ummatii ummadda allow ka khafiifi ama waajibka aad saartay ka khafiifi faxaa canii hamsan shan buu ilaahay iga gooyey farajactu ilaa muusa baan ku soo laabtay faqultu xaa canii ilahay wuxuu iga riday hamsan qaala ina ummatak laa yutiiquuna dalika farjic ilaa rabbika fasalhu takfiifa ummadaada weli afartan iyo shan ma awoodayaane rabbigaa ku noqo in lagaa fududeeyo weydiiso ilaahi waa raxiim qaala wuxuu nabigu falam azal maanan ka zuulin arjic inaan bayna rabbi tabaaraka wa tacaala wa bayna muusa intan waad ku gaaloobi ashacira kuleeyin la socdaad intan waad ku gaaloobi unmadiinki iyo waxyigii baa lagu gaaloobaya caqliga marka la fuundada ah ka imanay dhibkaasaa ka iman nabiga baa kule kamaa nazuulan u dhaxeeyo nabi muuse oo samada lixaad jooga iyo ilaahoo ka sareeyo uunkiisa falama zalmaana ka zula arjic inaan ku laabanaya bayna rabbi tabaaraka wa tacaala wa bayna muusa inta muuse u dhaxaysa xataa qaala ilaa uu yidhi ilaahay yaa muxamed muxamadow inahunna salaadaha aan kuu dhiibay khamsu salawaatin weeye xagga tirada shan salaadood kula yowmin waleyla habeen walbaba ah iyo maalin walba likulli salaatin salaad walbana waxay leedahay eh, cashrun toban ajir ama cashrun toban salaadood bay u dhigantaa ayb fadalika hamsuuna salaatan weye fi ljri konton salaadood wey xagga ajirka xagga tiradana waa shan salaadood waman hama bixasanatin marka man hama bixasanata dambe waxayna tusaysaa cashrunta hore inaan ku fasiro salaado lkuli salaatin cashru salawaatin bay xagga tirada u dhigantaa wy fadalika amsuuna salaatan konton salaaduu wey waman hama bixasanatin ninkii wanaag damaaciya falam yacmalha wanaaggana aan samaynin xasanadaas kutibad lahu xasana xasana loo qoraya fain camila hadduu wanaaggu uu damcay uu sameeyo oo uu la yimaado fal'aan kutibad lahu casharan toban baa loo qoraya waman hama bisayi'atin xumo ninkii ku damaaciye niyada ku qabta falam yacmalha aan samayninoo iska daaya lam tuktab shayan waba laga soo qaadin maayo waxba laga soo qaadin maayo fain camilaha hadduu xumaantii ku kaco kutibat sayi'atan waaxida hal dembi baa loo qoraya qaala wuxuu uhi nabigu fanazaltu waan soo degay xata intahaytu ilaa muusa soo gaadhay xata intahaytu masaafo iyo muddaa socota zaman iyo baaxadba waa ka hadlaya soobanu calayh isalaat wasalaam fa ahbartu waxaan u sheegay ilaahay shan inuu saaray oo uu yidhi halkaasa u dambaysa faqaala nabi muuse wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika fasalhu takfiifa shantu weli way badan tahay nabi muuse waa inoo naxariistay raxiim ayib ma ahe waa ummad ui sheekhuislaam wa min abci اlmuluki maxaa ka mida ah? ka horeeya inuu xasdo oo uu dulmo oo wax ka sheego oo duro waa abc اmuluk abci ahlu dunyaaba sidaa ah siyaasiinta hadda kenya u fiirso kuwa kuwa u horeeyu kabaha ka goynaya hilfaha waa lasjafahaya baalasha la yska rifahaya waxba lasu reeban maayo ama alambiyaa waa ikhwa weeye qalbigooda isu xaadheen midbaka ka horeeyuu ammaanaya taageeraya dhammaystiraya wanaaggiisa ku farxaya ummadda nabi maxamed waa ummaddii muuse weeye intuuda nabigu dadaale eh noqo shantu weli waa badan tahay laba iyo hal laga soo reebo faqaala rasul sal l slam faqultu qad rajactu ilaa rabbii rabbigay baan ku noqnoqday rajactuna waa raajactu la socohaad macnaheedu waan ku celceliyey oo waa muraajaceeyey xata staxyaytu min ilaan xishooday inaad noqdaan nabigu diidayba doqon faras looga degay konton la saaree baa laga soo reebay haddana sii nabigu xoogo waa xishooday intaa nabigu ku xishooday baa inoo barakaysanoo na anfacdayba intii baa marka lagu kari lahaya shantii salaadood baa lagu bal sidha adugu inta nebiyullaahi muuse ka taliyey ee ilaahay inoo naxariistay ee nabigu mark yaraanteedi marka dambe u ka xishooday yaraanteedii ma shan la noqon kartaa konton ayaa dadka lagu karila ayaalahaa nabigaan rumayno oon raacnay soo mushkilo ma ah bal halkaa inoo jooga maanta waa kama gaarhnay wakhtiga waa iska celiidhe